Bye. noolaay guri wadarahow ilaaliyo gabdhaanwaayaha adduun werwerli'i kumara kumaara awalaa weheliyo walaal guri wadarahow ilaaliyo gabdhaani waayaha adduun werwerli'i kumara kumaara awalaa weynaha waxaad weydiisataan haka waayinin nabad